بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله إبدال الطاء إذا كانت فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء غلبت تاؤه طاء افتعل oo wasan khumaasi ah haddii faa-ul kelimihiisa uu afartaa xaraf oo meesha uu ku sheegay mid ka mida uu noqdo wuxuu yidhaahday ta'da iftacala da baa loo rogaa ta'da iftacala markoodii horeba zaa'id ay ahayd faa-ul kelimuhu laakiin waa inuu afartaa xaraf mid ka mida noqdo ama saad ama daad ama taa ama daa mid ka mida oo inuu noqdo wadalika fi iftacala kaasi waa iftacala oo min asulxi laga keenay talaxa soo ma ahayn faa-ulkelimaha waa saad iftacala haddii aa ka bineed waxaa leedahay istalaxa waa iftacala ta'da marka u rog ta u rog istalaxa saasaa leedahay wadalika fi iftacala min asulxi istalaxa marka hore ay tahay istalaxa wasankeeda waa iftacala taas wax shakiya kuma jiraan laakiin markii ta'da ta' loo rogo oo isطalaxa laga dhigo haddii hawasana la saaro la yidhaahdo ma waxaa leeya wasankeedu waa iftacala mise asalkiyaa la fiirina waxaa leeya waa iftacala asalkiiyaa fiirine dhihi maydid isطalaxa wasankeedu waa iftacala dhihi maysid ta'dan waa inaad ka cabirto meeshii ay ka gadoontay oo ta'da ah xuruufta ziyaadada sideedaa loogu dhawaaqa marka leeya kanoo kalaa laga soo reebaa dadan hadda sow zaa'id ma aha laakiin sideeda loogu dhawaaqi maayo ee asalkeedii horaa la fiirinaa wadalika fi min asulxi iصطalaxa wa min adarbi darababa waxaa ka bineeday iftacala waxaa leedahay iaraba taada tarog iaraba wa min atardi iyo tardi baa iftacala ka bineeday arada itarada soomaalian taada tarog itarada labada taa markaa isku shid tarada sooma ahayn kadibna id tarada kadhig kadibna ta urog labada taa isku shid markaa id tarada bay ku noqoneen wa min adulmi iftacalo oo dulmi laga bineeya dalama sooma ahayn iftacalo ka dhig id talama kadibna taada ta urog id dalama saasaa leedahay wa min aulmi id dalama hadda saasuu noqonaa soo maaha waa in la yidhaahdo id dalama waa in saas la dhaho ilan wuxuu yidhaha taada iftacala da baa loo rogaa waa in id dalama waa in la dhaho kitaabku sida uu ku socda hadda waa sidaas haddana waxaa bannaan iyadoo sidaas ay tahay taada iftacala haddii faa kelimaha uu da yahay in ayadana da loo rogo kadibna labada da la isu idqaamano ay bannaan tahay oo la yidhahdo id dalama waa iftacaalo oo mina dulmi laga keenay weji kaloo saddexaadna wuu furan yahay dalama ta'deeda waxaa loo rogaa ta soo maaha faa kelimaha oo da-da ayadan inaad ta u rogto markaas oo kadibna wixii ay ku noqdaan laba ta oo aad tidhaahdo id dalama meeqa weji alaaata awjuh asalka oo ah id dalama iyo labadoodaba da inaad ka dhigto labadoodaba inaad ta ka dhigto wakadalika waxaa lamida tasarufu kaas wixii kasoo tasarufa afcaashii maadiga ahayd bay ahayd waxa meeshaan ku haysanay mudaarica iyo isimka faacil iyo masder kulli waa la mid iصطalaxa yasطalixu musطalixun wamusطalaxun calayhi waاصطilaaxan saasa ku wadee wadalika naxwu yaطaribu wayasطalixu aslu asalkiisu waa iصطalaxa waاtaraba watarada waاtalama fafucila maa dakarnaa ibdaalu daali daalkii bedelidiisa idaa kaanat faa iftacala hadday noqoto daalan daal aw daalan ay noqoto aw zaayan quliba taahu taadiisa daalan daal baa loo rogaa fa'da iftacala afartaas xaraf mid ka mida hadday noqoto taada iftacala daal baa ka dhigee wadalika fii qowlika waa qowlkaaga id daraa a aad tidhaahdo dara-a wuu difaacay markeedara saasay ahayd dara-a waxaa laga bineeyay iftacala id tara-a soo noqon mayso taada iftacala marka waxaa u rogtaa maxay daal u rog kadibna labada daalhee isku idqaam maxay kuu noqonaya markaas iddaraca saasay kuu noqonaya wadakara iyo iddakara oo kale asalkeeda wuxuu ahaa dakara fa'dii faa kelimaha waa daal soo maaha iftacalo ka binaya marka id takara dheh iftacala ta'da waxaa u rogtaa markaas daal ku dhawaaq id dakara wasankeedana waa iftaala waaye wasdajara asalkii wuxuu ahaa zajara iftacalaa loo bineeyey istajara kadibna ta'dii baa daa loo rogay isdajara walaslu asalka wuxuu ahaa marka waa saddex xaraf waa daal iyo daal iyo zaay afar aan soo maaha may afar maya waa saddexdaas walaslu asalku wuxuu ahaa id tara'a wad takara wastajara liannahaa maxaa yeeley min daratu bay ka timid wadakartu wazajartu bay ka timid faqalabu taatadii bay daalan daal u rogeen dakartu waan xusuustay zajartuna waa canaantay waaye faqalabu taa'atadii bay daalan daal u rogeen kamaa taraa sidaa ujeedo jeedo wa qaaluu waxay dhaheen fii towlaj waana ibdaal qiyaasi ah kan iyo kii ka horreeyey oo taa ta'da iftacala ta'da loo roga waa qiyaas wa qaaluu waxay dhaheen fii towlaj kani marka waa masmuuc waay carabtaa laga maqlay towlaj baa waxay dhaheen dowlaj saasay dhaheen waa guriga yar oo oo guriga ku dhex yaalla albeyt الصaغيiru dakhil albeyt الkabiir wa qaaluu waxay dhaheen fii towlaj bay waxay dhaheen dowlaj saasay dhaheen tadii bay waxay u rogeen daal wa qaaluu waxay dhaheen waddun waaslu wasalkiisa watidun markiisa hore saasuu ahaa watidun waa qoray markii maqaarka iyo la rabo in la taago iyo teendhada iyo qoriga dhulka lagula kawiyo kaasaa waxaa la yidhahdaa watid baa laa calaa wasni katif buu ku socdaa oo say marka waddun uga dhigeen katif marka aad rabto inaad takfiifido caynulkelimaha xarakada saaran baa ka ture kadibna saakina iska noqona marka katfun saasay ku noqone tanna waa sidii oo kale watidun ta'deeda xarakada haddaa ka qaado maxay kuu noqonee wat dun soo ku noqon mayso kadibna ta'dii baa waxaa loo rogay daal markaasa waxay noqotay wad dun labadii daal isku qaba markaas wad asluhu asalkiisa watidun baa faaskanu taa ta'dii bay reebeen liajli takfiif xarakadii baa laga tuuray fa saara wuxuu noqday watdan uma abdaluuhaa kadibna ta'dii bay daal u rogeenoo faqaaluu waxay dhaheen waddun waa masmuuc can اlcarab ibdaalu ljiimi jiimka bedelidiisa tubdalu ljiimu jiimtii min alyaa-i baa laga bedelaa ibdaalan gayra muطaridin ibdaal oo hayru muطarid ah waa masmuuc can ilcarab wixii carabta laga maqlay keliya ah adiga laakiin laakiinyaada inaad jim u bedesho laguma ogola haddii carabta aadan ka maqlin qaaluu waxay dhaheen fil ajili bay waxay dhaheen ujilina waa lahaa ijalina waa lahaa wa qaaluu fil ijali waxay dhaheen ajilun bay dhaheen ijalun dheh qaala abunajmi alijal waa goodirka ah goodirka waxaa la yidhahdaa alijal yaaduna way shidan tahay ijal marka ya-deeda oo mushadadada haddii jiim loo rogo waxay noqonayaan ijal jiimku wuu shidan yahay qaala abunajmi wuxuu yidhi ninkii raajiska ahay kaana fii adnaabihinna shuwali min cabasi sayfi quruuna alijali buu yidhi kaana quruuna alijali waxaad u malaydaa goodirka geesihiisa fii adnaabihinna fii adnaabi annuuqi aw alibili geela sayntiisa waxaa u malaydaa buu yidhaahda goodir geesihiis inay ka soo jeedaan ashuwali ashuwali marka bedel waxay ka tahay hinnadaas oo mudaafu ilayga oo majruurka bay bedel ka tahay ashuwal waa jamcu shaa'il oo ta aan wadanin wahiya anaaqatu alatii tarfacu danabahaa waa hasha saynteeda kor u qaada waxaa la yidhaahdaa shaa'il shaa'il markii la jamciyo marka shuwal baa lagu jamciyaa kaأna quruuna اlijali waxaad u malaydaa goodinka geesihiisa fii adnaabihinna halahaas sayntooda inuu ku jiro goodinka geesihiisa ad u malaydaa buu yidhahda halahooda yani in saynta ay ka soo jeedaan ashuwali kuwa saynta kor u taagaa sayntooda marka shuwali waxay bedel ka tahay hinnadaas marka waxaa leedahay kaأna quruuna اlijali fii adnaabihinna fii adnaabi الshuwali baa leedahay min cabasi sayfi xaal uu ka ahaaday jiilaalka habeediisa wuxuu leeyahay habeedda oo iyo meesha dambe uga taalla habeeddaasoo ilaa jiilaalkii saarneed waxaa u malaydaa buu leeyahay inta dheeraatay oo weynaata waxaa u malaydaa goodirka geesihiisii marka waxaa laga rabaa ijjalidaas wa qaala araajisu wuxuu yihi yaa rabbi in kunta qabilta xijatij falaa yazaalu shaaxijun ya'tiika bij aqmaru nahaatun yunazii wafratij buu yidhi yaa rabbi rabbiow in kunta haddaa tahay qabilta mid aqbalay xijatij xijatii buu ka rabaa wayaa mutakalimkii xijatii rabbiow haddaad xajkaygii aqbashay falaa yazaalu ka zuuli maayo shaaxijun baqal ya'tiika bid ya'tiika bi baqal inuu ii kaa keena adiga ka zuuli maayo rabbiow haddaa xajkan iga aqbashay wuxuu leeyahay sanad kasta baqal baan intaan soo raacan beytkaaga imaanaa falaa yazaalu ka zuuli maayo shaaxijun baqal ya'tiika inuu ii kaa keeno bij ay b aniga inuu ii kaa keeno yacni beytkaaga inuu keeno shaaxijkaasoo aqmaru cad shaaxijkaasoo nahaatun ay nahaaqun oo cib badan oo cidiisu ay badan tahay shaaxidkaasoo wuxuu yidhaahday yunazii oo lulaaya wafratij ay wafratii oo lulaaya wuxuu yidhaahday tinta madaxayga alwafra waa shacaru ra'si wuxuu leeyahay ka zuuli maayo baqal inuu i kaa keeno baqashaasoo buu sii sifeeyey wuxuu yidhahda way cad tahay aqmar wuu cad yahay baqalkaasi wuuna cib badan yahay wuxuuna lulaa buu yidhaahday aniga tinta madaxa iga saaran buu lulaa yunaziu wuxuu lulaayaa wafratij ay wafratii waalwafratu shacaru ra'si wuxuuna ula jeedaa nafsii aniga nafsad ahaanteyduu lulaa aniga intaan soo raaco anoo ka lulanayaan beytkaaga imaana u leeyahay yuriidu wuxuu ula jeedaa xijatii wa b wa wafratii saasuu ka wadaa وqاaل الآkخر mid kale wuxuu yihi khاalي cwayf وأbو عilj وأbو عalij المطcmaani اللحمa بالcashij وبالغadاaةi فilq الbarnij يqلc بالwdi وبالsaysij buu yihi khاalي aniga abtigay cwayfun waa ninka cwayf la dhaho وأbو عalij iyo وأbو عaliyin iyo أbو عalي labadaas nin baa wuxuu yidhi aniga abtiyaal ii ah cuwayf iyo abu caliyin abtiyaalkay waaye cuwayfkaas iyo abu caligaasoo almuطcimaani quudiya almuxtaajiina dadka u baahanay waxay siiyaan allaxma hilib bay siiyaan ilaan acama laba mafcuul bay qaadataaye acamtu lmasaakiina buran masaakiintii baan qamadi u qaybiyey sidaa u tidhaahdo almuطcimaani waxay siiyaan almuxtaajiina dadka u baahan allaxma hilib bilcashi ay bilcashiyi habeenkii ama galabtii bay hilib siiyaan uu yidhaahdeen ay ka dharjiyaan hilib habeenkii markii la gaaro qaboobaha oo dadku ay gaajoon yihiin markaasi dadka masaakiinta hilib u qaybiyaan buu waa dad deeqsiyaal ah wa subaxdiina almuطcimaani kuwaasoo quudi almuxtaajiina dadka u gaajaysan waxay siiyaan filaqalbarnij gaballo oo timirta barniga la yidhaahda ah ayay muxtaajiinta siiyaan bilkhadaati subaxdii wadda deeqsiyaal ah habeenkiina wuxuu leh hilib bay dadka ka dharjiyaan subaxdiina timirtaas gaballadeeda timir isku dhegdhegan qaybta isku dheganba markaa filqatun filaq marka waa jamcu filqatin wuxuu yidhaahday gaballo timiroo isku dhegan bay dadka masaakiintaana subaxdii siiyaan wabilkadaati subaxdiina filqalbarniy walbarniyu waa nawcu min atamri jayiduhu waa nooc timirta ka mid oo aada u qiimo badan wabilkadaati filaqalbarnij wuxuu yidhaahday barnigaasoo ama filaqdaasoo yuqlacu lagu soo lagu soo gooyo lagu soo siibo bilwaddi ay bilwatidi qorigaas lagu soo siibo ilaan timirtu way way bislaatay way isdul saarsaarantahy way isku dhegdhegtay markii la rabo marka qayb weyn in lasoo fujiyo waa in qoray la qaato kadibna qoraygaas lagu soo fujiyo yuqlacu waxaa lagu soo fujiyaa buu yidhahda bilwadi bilwatidi qoray baa inta la qaataa lagu soo fujiyaa iyo wabisaysij ay wabisaysiyi waxaa kaloo lagu soo fujiyaa buu yidhi gees lo-aad lo-da geeskeedana timirtaas waa lagu soo fujiyaa buu yidhi yuriidu wuxuu ula jeedaa caliyin wa bilcashiyi wاlbarniyi wالsaysiyi buu ka wadaa qaala ninkii shaacirkaa wuxuu yihi xataa idaa maa amsajatu amsaja buu yidhi xataa idaa maa amsajat markii ay ahaatay ama markay galaabaysatay iska dheh xataa idaa maa amsajat ay alutunu damiirkaas waxaa loo celinaa alutun waa dameer dameerta mideeda dhadiga ah markii ay galabaysatay wa amsajaa oo ximaarkii midkii labna uu galabaystay kelimada nasalkeedii markaa amsajat waxay ahayd amsayat markeedar saasay ahayd luqadda caadiga ahoo marka carabtu ay isticmaasho ya-dan alif baa loo rogaa soo maaha litaxarukihaa wainfitaaxi maa qablahaa kadib markii alif loo rogo way dhece alifka soo maxay u dhacee istiqaa saakiniin darteed markaas waxaa leedahay amsat calaa wasni afcat luqadda la yaqaano carabta dhexdeeda macruufkaa waa midaas ninkan wuxuu sameeyey wuxuu diidan yahay inuu aliftaas inay ka dhacdou diidan yahay ayadoo ya sideedaana lama dhaafi karo amsayat lama dhihi karo ya idan u nabad gashay soo maaha amsajaana wuxuu ahaa markiisii hore amsaya buu markiisii hore ahaa waa afcala ya waa laamulkelimihii haddii sideeda marka loo dhaafo oo xaraf kale aan loo rogin waa in alif loo rogo soo maaha litaxarukiha wainfitaaxi markaas waxay noqonaya amsa waana carabta dhexdeed midda macruufka ah wuxuu sameeyey laamulkelimihii oo ya ahayd buu jiim u rogay markaasuu wuxuu yidhi amsaja kadibna aliflidlaaq buu xagga dambe ka raaciyay markaasuu wuxuu idhi amsaja yuriidu wuxuu la jeedaa amsad hadday galabaysato utuntii wa amsaa ay amsa alximaaru wahada kulluhu kan dhammaantiisu laa yuqaasu calayhi looga qiyaas qaadan maayo buu uri waa masmuuc ilcarab wallahu aclam